amaa bacd waxaynu ka bilaabaynaa dariska aayadda shan iyo lixda waa suurat lmaa'ida qaala allahu tacaala alla wuxu uhi walow ana ahla alkitaabi haddii dadkii kitaabka la siiyey ee ahlu kitaabka ha aamanuu ilaaha ay rumayn lahaayeen wattaqow alla ay ka cabsan lahaayeen la kafarnaa canhum waxaanu ka dhaafi lahayn sayi'aatihim kafafkooda wala adkhalnaahum waxaanu gelin lahayn jannaati naciim jannooyin barwaaqo badan walow annahum aqaamuu tawraata walinjiil hadday towraad iyo injiil oogi lahaayeen ku camalfali lahaayeen wamaa unzila ilayhi min rabbihim iyo kitaabkii ama kutubtii lagaga soo dejiyay ilaahay xaggiisa sida qur kale la akaluu way cuni lahaayeen min fowqihim xaggooda kore necbay ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim cagahooda hoostoodana necbay ka cuni lahaayeen khayrka dhulka minhum ummatun muqtashida waxaa ka mida qaar wanaagsan oo dhexdhexaad ah wa kathiirun in badanoo minhum ahlukitaabka ka mid a saa'a maa yacmaluun waxay samaynayaan baa xumaaday buu ilahay yidhi camalkooda halkan ilaahay waxaa xusay nimankii yuhuudda ahaa calayhim lacaa'inullah nimankaasi inaanay ka run sheegin wixii waajibka ahaa ee saaraa iimaankii iyo ammaanadii iyo aqoontii midnaba kamay run sheegin marka waajibkii la gudbanaa hadday fulin lahaayeen hadday odhan lahaayeen samicnaa wa adacnaa ilaahay ku maqallay oo ku aqbalay siday muminiintu yidhaahdeen dembigana waa laga dhaafi lahaa jannana way heli lahaayeen cadaabna way ka badbaadi lahaayeen jannana way ku guulaysan lahaayeen la kafarnaa canhum sayi'aatihim wala adkhalnaahum jannaati naciim labadaasoo qofku uu helana wax weyn weeye faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur adduunyadu arrin badan ma haysee hadduu ilaahay qofka naarna ka nabadgeliyo jannana geliyo waa liibaano u maray waa arrinka aakhiro kaas arrinka adduunyada laftiisa islaamnimo iyo iimaan wanaagsan ayaa bashbashka iyo barwaaqada iyo badhaadhahaba horseedka ah marka aayaddu waxay tilmaamaysaa in daacada ilaahayna dadka iyo dalkaba raad ay ku leedahay macsiyada iyo gefka ilaahay laga gelaya godobtuna ay raad ku leedahay ina liaacaati aaar walilmacaasi kadalika aaar marka daacadu iyo ilaahay oo laga tala qaato adoon loo noqdo raadka wanaagsan ee dhulka ay ku leedahay waa in diin iyo dal iyo dadba badhaadho oo wanaagsanadu horumaro sidoo kale xagga macsiyaduna raad bay leedahayoo marka meel macsiyo lagu sameeyo dadka ayaa balaadooyin kala duwan ku dhaca nabadgelye xumo iyo cudurro aan la garanaynin iyo fahma darre iyo jahli iyo cadow ka adkaada iyo waxaasoo dhan baa ku dhaca abaaro kala duwan intaasoo dhammina waa raadka macaasida ayay ka mid tahay walow annahum aqaamuu tawraata walinjiila wamaa unzila ilayhim min rabbihim waa towraad injiil iyo qur-aankan lagu soo dejiyay intaa hadday raaci lahaayeen la akaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim cirkiiyo dhulkaba waxbay ka cuni lahayeen cirkuna waa madar dhulkuna waa nabaad iyo nicmo marka xataa iqtisaadkii iyo anficii adduunyada ayaa arrinka wanaagsana insaanka ka imanaya sabab iyo asaas u yahay ilan ilaahay marka la adeeca isaga arsaaqada bixiya wuu deeqi wuu badin dadku wuu barakayn isaga marka la caasiyana dee wuu ka haysanoo wuu ku yarayn walow ana ahla alquraa aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaai waalard dadkan dhulka guudkiisa degan iyo caalamkan ahlukitaabka quraba maahee hadday ilaahay rumayn lahaayeen cir iyo dhulba barakadooda ilaahay u furi lahaa baraka ilahay uu tilmaamay baraka macnaa barakadu waa arsaaqo taya leh arsaaqad iyo adduun kulay laga qaada maaha laakiin waa wax mar haddii la yidhaahdo barako barakaad baa ilaahay uu tilmaamee waa wax dadku ku doogsado ku horumaro haddii taa la waay aayadda kale quluxiyana saasay tilmaamaysa waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan adaqan linaftinahum fiih haddii taa la waayana waa tan ilahay uhi dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu waxaa aynu la yaabsannahay ilaahay nagama gardaraa dadkan ilaahay kama gardaraa laakiin waa asbaab iyagu ay leeyihiin taasuu qur ina baraya minhum ummatun muqtasidatun wa kaiiru minhum saaa maa yacmaluun waa qiimayntii qur-aanku uu saaraya ummadaha ee wanaagsan baa ku jirta intooda faraha badane ha xumaadeen haddana ilaahay wuxuu ihi qaar muqtasida muqtasida qaar dhexdhexaada ayay leeyihiin iyo in fara badanoo liidata marka waxaa iyaga ka maqan saabiqii uma awrasna alkitaaba aladiina sdafayna min cibaadina faminhum aalimun linafsi wa minhum muqtashi wa minhum saabiqun bilkhayraati marka saabiqii baanay lahayn iyagu kii dadaalay muqtasid buu noqday yaa ayuha rasuulu buu ilahay yidhi rasuulkii ilaahay uu soo dirayo balliq gaadhsii maa unzila ilayka wixii lagaaga soo dejiyay min rabbika ilaahaaga xaggiisa dadka gaadhsii amar weeye wain lam tafcal haddii aanad gaadhsiin famaa ballaqta risaalatah ilaahay ammaanadiisii maad gudan risaaladii ilaahay dadka maad gaadhsiin wallaahu yacsimuk ilaahay baa kaa difaacaya kaa ilaalinaya min annaasi dadka ina allaha ilaahay laa yahdi alqawma alkaafiriin kuwa gaaladaa ilaahay ma hanuuniyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam amarkaasaa ilaahay uu siiyey arrin weyn weeye yeedh buu u yeedhay wuxuu ugu yeedhay shaqadu hayee ugu qaaliysanayd oo risaalada ah ayuha nabiyu ayaa badnay laakiin halkan yaa ayuha rasuul wey ilaahay baa risaalada kaaga markhaati kace isagaa amarku siiye waxyigan lagugu soo dejiyey dadka gaadhsii marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu gaadhsiiyey bikulli nafsin wa nafiis wax wixii uu hayay naftiidana wuu quudhay naftiisana waa u quudhay wax wixii adduun uu hayayna waa u quudhay ma ahayn nin shaqaysta ma ahayn nin meelo kale ku maslaxadiisa eega laakiin naftiisii halkaasuu ku bixiyey maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu ammaanadaa dadka u gaadhsiin laha haddaad taa samayn weydo maad gaadhsiinin ammaanadii dadka sidaa daraaddeed ayaa maxamed ibnu shahaab azuuri waxa uu lahaa min allahi alrisaala wa cala arasuuli albaliiq albalaaq wa calayna ilaahay risaalada xaggiisa ka timid oo dadka wuxuu ugu deeqay diintan diintan waa deeq weyn ayuu ilaahay dadka siiyey min allaahi risaala rasuulkana waxaa lagu leeyahy balaan inuu dadka gaadhsiiyo isaguna waa gaadhsiiyey wa calayna tasliim inagana waxaa inagu waajibay inaynu isdhiibno wayusallimuu tasliima asxaabtii nebigu u khudbadaynayay sannadii tobnaad shirweynihii ummada islaamka ee xajka ilaa afartan kun oo asxaabi baa lagu qiyaasaa khudbaddii uu jeediyey wuu ka saxeexay amarkan ilaahay uu siiyey inuu gutay markii uu khudbaddii distoor almustaqbal loo bixiye cajiibka ahayd markuu nabigu jeediyey calayhi salaatu wasalaam ummadda islaam ku socon wuxuu wardadow ilaahay qiyaamaha waa ikiin weydiin doonaaye maxay idin odhan doontaa markaasay idhahdeen qad ballaqta wa adayta wa nasaxt waxba lama adharin xalla waxaad la hadhay ma jirina waad nala talisay waad noo danaysay ammaanadii waad gudatay waad wanaajisay markaasuu kor farta u taagayu iyaga ku soo gujinaya ou lahaa allaahumma hal ballaqtu allaahumma fashhad ilaahay u gaadhsiiya waa ka markhaati kacaya aduguna markhaati ka ahow <clears throat> sidaasay asxaabta uga markhaati kaceen nabiga calayhi salaatu wasalaam gebagabadii dhowr iyo siddeetan habeen kadibba adduunyada waa ka tegay rasuulullaahi muxamed ummadda islaamkiina iyagaa xambaaray risaaladii risaaladii caalamiga ahayd iyagaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku wareejiyayoo xil wareejin buu maalintaa sameeyey liyuballiq minkum ashaahida waalghaayib wuxuu leeya war intan intiinan joogta ee shuhuuddee maanta goobjoogga ahayd de inta kala gaadhsiiya inta la gaadhsiina ha sii inta kalena hasi wadiifatu rusul dadkaa sii dadka islaamka marka cidda ammaanadaa isu taagtana rusushay la soo xaadiraysa waajib bay guteen wallaahu yacsimuka min annaas waxay tilmaamaysaa ilaahay baa u ballanqaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaalinayo dad ka baqanin baa hore nebigu gaadh buu lahaan jiray cadowga ka ilaaliya ilaa cadowgu ciddii muslixee wax wanaajinaysa wixiisana ka hor jeeda wuu necabyahy gacanna wuu saarayaa oo qowl iyo ficilba inuu kaga takhallusaa buu isku dayaya markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabtaa ilaalinaysayoo markii aayaddani ay soo degtay ayaa wuxuu iska taga iska taga buuhi ilaahay baa ilaaliyey saasuu nebigu hi calayhi salaatu wasalaam ilaahiisana wuu ku kalsoonaado marka la dagaalamayo ee colku uu jabo isagu ma carari jirin ma jeesan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaawac kastaha la soo gaadhsiiye halkaasuu la soo lignaan jiray oo sutida u hayn jiray cadowga ilaa wuxuu ku kalsoonaa ballanqaadkan ilaahay uu siiyey sidaa darteed baa ninkii seefta ula baxay ee idhiyaa iga kaa celinaya dee jawaab kooban buu siiyo ah ilaahay ilaahay dee ilaahay unbaa markaa kiina gacanta qabtay wa min cismat illaahi wa xifdihi lahu dee waxaad garanaysaa intoo reer makoo dham isugu yimaadeen baa guriisao ku jiro gaar laga qabtay ilaahay waa ka saaray ka saaray awliyadiisa isagaa barbartaaga ina allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin qul waxaa tidhaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaab dadkii kitaabka la siiyeyow lastum calaa shayin diin ma haysataan waxba kuma sugnidin xataa tuqiimuu jeeroo oogtaan oo hirgelisaan oo ku camalfashaan altawraata walinjiila towraad iyo injiil waa labadii kitaaba lagu soo dejiyey iyo wamaa unzila ilaykum wixii laydinkaga soo dejiyay min rabbikum ilaahayna xaggiisa waa qur-aanka walayasiidanna wuxuu u kordhin doonaa kaiiran minhum in badan oo ka mida ahlulkitaabka wuxuu u kordhin doonaa maa unzila ilayka min rabbik qur-aanka ilaahaaga xaggiisa lagaaga soo dejiye wuxuu u kordhin duqyaanan kibir iyo xadgudub wa kufran iyo gaalnimo falaa tasa ha murugoo nebi maxamedow cala alqowmi alkaafiriin qolyaha gaalada ah ina aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey waaladiina haaduu kuwii yuhuuddaha waasaabi'uuna iyo kuwii kasii fallaagoobay kiristanka wanasaara iyo kuwaa kiristanka ah man aamana cidda rumaysa billaahi walyowmi alaakhir ilaahay aakhire cidda rumayse soo islaamta wa camila saalixan camal wanaagsanna falaa falaa khawfun calayhim cabsiyi dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan ilahay baa saa yidhi subxaanah waa ahlulkitaabkii baa ilaahay baaqu u jeediyey wuxuu tilmaamayaa inaanay ahayn arrintu jinsiyad iyo wadaniyad iyo qabiilo toona aanay ahayn oo aan intaa midna lagu faani karin intaa midna ilaahay agtiisa insaanku aanu ku tirsanayn laakiin alla agtiisa wuxuu insaanku ku tirsan yahay xadhigga uu soo laalaadiyo oo uu qabsado diinta samaawiga ah oo rabbi dadka ugu talagal u keenay oo ay irkadaan oo ay cuskadaan markaa yeedhmadanu ahlul kitaabka u yeedhay waxa ilaahay uu doonayaa inay iyagu buddiga ka noqdaan ama ay horseed ka noqdaan kitaabkan la soo dejiyey markaasaa yeedhmadaa iyaga u jeediyay yaa ahlalkitaab horaynu usoo xusnay macnaha yuhuud iyo nasaare iyo qabiilooyinkoodii ilaahay uguma yeedhina yaa ahlalkitaab markuu ilaahay leeyahay waa arrin fadeexad ku ah iyagoo kitaabkii leh towraad iyo injiil haya kasii warramaya shaygan laga sugaya inay rumeeyaan rasuulka iyo qur-aankaba ayaa haddana beeninaya marka ilahay wuxu uhi yaa ahla lastum calaa shayin eraygu saas uu lastum calaa shayin wax alla waxaa ku sugantihiin ma jiro iyagu way is eedaynayaan waa laysat ilyahuudu calaa shay waqaalat nasaara laysat waqaalat ilyahuudu laysat nasaara calaa shay waqaalat nasaara laysat ilyahuudu calaa shay way is qolaba qolada kale waxay yidhahdeen diin ma haysataan labadoodaba ilahay uu isku daray labadoodaba ahlukitaab uu jamcinaya midkiinna diin ma haysta ilaa kutubtiinnana ka run sheegtaan qur-aankana raacdaan haddaa qur-aankan eh, diidaanoo ku gaabsataan labadiinna kitaab lastum calaa shay ammaantooda iyo horumarkooda ilaahay agtiisa saasuu ku jira yeedhmadaa haddii ahlulkitaabka ay u taallo dadkan islaamkaana way u taallaa yaa ahla alqur'aan lastum calaa shayin wey xataa tuqiimuu maa unzila ilaykum min rabbikum dadka muslimiintaana saasaa u taalla waxalla waxaa ku sugan tihiin iyo waxaa horumar leedihiin iyo sharaftoona ma jiro ilaa oogtaanoo hirgelisaan maa unzila ilaykum min rabbikum halkaa iyaga looga yeedhay innaguna waa ku jirnaa yaa ahl qur'aan bay noqonaysa lastum calaa shayn macnaha qofkuna haddii aanu diin haysanin waxbuu ku sugan yahayba lama odhan karo leanna waa xayawaan qur'aanka kariimka ah marka ilaahay uu soo dejiyo dadku kala duwan yahayoo kii bilaa diinana kibir iyo gaalnimuu u kordhiyaa kii iimaanlana iimaan buu u kordhiyaa liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim waa dadka mu'miniinta ah wey kuwan ilaahay wuxuu ihi walayasiidanna kaiira minhum maa unzila ilayka min rabbika duqyaanan wa kufran qur-aanka lagugu soo dejiye wuxuu u kordhinayaa ahlukitaabka gaalnimo iyo kibir waa qur-aankii loogu talagalay basharka ee barakada iyo naxariista iyo khayrka iyo horumarka laga kororhsanayay baa la yidhi wuu u kordhiyaa macnaheeda waxa weeyaan waxaan isagu qur-aanku kuma beerayo ee markuu qur-aankii soo dego waxaan iyagaa samaynaya iyaga waxaan samaynaya qur-aanku ma samaynayo marka natiijadii baa ilaahay uu sheegayoo halkii nimankii la doonayay inay iimaan iyo istiqaamo iyo isdhiibid ilaahay isu dhiibaan ka kororhsadaan qur-aankii soo degiyaaba iyagiibaa ficilkan samaynaya ficilkanaasay samaynayaan falaa ta'sa cala alqawmi alkaafiriin marka dadka muslimiintaa ah qur marka loo sheego asxaabtu waa kuwii ka warramaya lahaa cumar nin adag buu ahaa madax oo muslimiinta qawiya buu ahaayoo aan wixii loola iman jirin leexleexada laakinahu kaana waqaafan cinda kitaab illah mar marka aayad iyo diin la sheego istaagi jiray mar haddii daliil la soo qaado cumar halkaa ma dhaafi jirin halkaasuu isku taagi jiray qofka muslimka ana marka diintiisa wax looga sheega loogu naseexeeye loogu waaniye loogu baaqo wuxuu arkayaa talo lala taliyey iyo cid ka naxaysa inay waxan u sheegtay laakiin ma dibiro oo ma xanaaqo oo ma bararo qofku hadduu ka xanaaqo wacdigiiyo waanada hadduu nasiixada diin lagu waaninayo ka xanaaqo noocuu doonayaba ha ahaadee dee cudurkan kuwani lahay buu ku eedeeyay khatartiisuu leeyahay falaa ta'sa cala alqowmi alkaafiriina gaalada ha u waxay sheegaysaa nebi maxamed oo wixii la faray ee ahaa risaalada inuu dadka gaadhsiiye ka run sheegaya ka run sheegay calayhi salaatu wasalaam gaal ha u murugooni isagaa u murugoon jiray nebigu may kuwaas islaamaa iyo wuxuu juhdi iyo dadaal badan ku bixin jiray inuu qanciyo kuwa ahlu kitaabkaa wuxuu isku dayaya bal si ay dadka tusaale ugu noqdaan bal si ay diintoodii iyo waxyigii ay hayeen dadka ugu sheegaan inay soo islaamaan culays badan buu saari jiray mushrikiinta culays badan buu saari jiray marka falacallaka baaqicun nafsak oo kaleunbay baabkeen inuu la xajeclo dadka ka qabo oo iyaga laftigooda kufriga ay ku jiraan iyo iimaan la'aanta iyo ayaan darrada haysata iyo cadaabka ay xaggiisa geediga u yihiin inuu ka xun yahay bay aayaddu muujinaysaa ilaahay baa yaqaasaasay ku tegey waxaa rabbi uu tilmaamay qolo kastoo caalamkan ku nool haddii iimaan laga helo wixii hore waa laga dhaafa waxay ahaan jireen lasoo qaadi maayo ina alislaama yajubu maa qablah islaamku wixii ka horreeya uu tirtiraayo waa dumiyaa in aladiina aamanuu wladiina haaduu wsaabiuuna wnasaara waa afar qolo muminiinta iyo yuhuudda iyo saabiiintuna waa kuwa kristan kasii faquuqmay oo iyaguna gaar uga sii baxay daaifatun min anasaara walmajuus kuwa dabcaabudka iyo kristankaiyo ayay kasii baxeen intaasoo dhanba muminku iimaankiisiibuu ku taagaya saddexdan qolona hadday ilaahay usoo noqdaan man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun qofka ilaahay rumeeye aakhiro rumeeye camal fiican sameeya waa weli ilaahay weli ilaahayna astaantiisu waxa weeye cabsi muruga toona inaanu lahayn falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljanna waxa ay ugu bushaaraynaysaa malaa'igtu markay naftu ka sii baxayso markaa waa awliyailah marka waxaasuu ahaan jiray dib loogu noqon maayo qoladaasuu ahaa iyo jariibadaasuu sameeyey iyo yuhuuddu ka tirsanaa iyo nasaarada ma jiro mumin waa mumin ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa ballaadhan ayuu ku dhiiri gelinayaa manaha waxa jariimad kasta ha soo sameeyana fursadii inay weli haystaan albaabkii towbaddu weli inuu u furan yahay oo ay ka faa'idaystaan maanta laqad akhadnaa buu ilaahay yidhi xaqiiqanimo waanu qaadnay miithaaqa banii israa'iil reer banu israa'iil ballantoodii baanu qaadnay wa arsalnaa ilayhim rusulan rusulna waanu u dirnay kullamaa jaa'ahum mar kastuu reer banu israa'iil u yimaado rasuulun rasuul mar kastuu u yimaado bimaa shay ula yimaado shaygaasoo laa tahwaa anfusuhum naftoodu aanay jeclayn oonay xiisaynayn ilaan diin ma doonayaane fariiqan kadabuu qolo way beeniyeen wa fariiqan yaqtuluun qolana waabay laayeen wa ambiyada ilaahay waxasibuu waxay malaysteen oo ay moodeen allaa takuuna fitna inaan balaaya dhacayn nebi la dilay inaan balaaya ka dhacayn bay u maleeyeen nacasnimadooda facamuu way indhabeeleen wasammuu waa dhegabeeleen uma taaba allaahu calayhim markaasaa ilaahay uu ka toobad aqbalay kolkay dembigaa hore sameeyeen bay soo noqdeen waa laga toobad aqbalay uma intaa kadib camuu wasammuu indhiyo dhegaba haddana way beeleenoo halkiibay dib ugu noqdeen kaiirun minhu in badanoo iyaga ka midabaa sidaa sameeyey wallaahu basiirun bimaa yacmaluun ilaahay waa arkayaa waxay samaynayaan qur-aanku taariikhdooda aad ugu nuuxnuuxsaday reer banu israa'iil waa qisada ugu badan xagga soo noqnoqodka iyo faahfaahinta waayo nimankaasi dad badan baa wax moodayay una hanqaltaagayay kana filaya inay malaha waxuun hadday ahlu kitaab yihiin lagu dayan karo marka war cad si ay dadku ugaga sugnaadaan ilaahay baa taariikhdoodii hore iyo tii dambe iyo waxay nebiga ka yeelaan iyo intoo dhan baa cadcadaynaya ballan baa ilaahay uu ka qaaday rusushoodii ayaa ballantaa ka qaaday reer banu israa'iil rusulna ilaahay wuu soo diray kutubtana ballan buu kaga qaaday dee waxay ahayd cid ilaahay ballan la gashay rasuulna heshay inay hogaansanto o isdhiibto oo alla ku mahadnaqdaabay ahaydee arrimahoodii sidaasay ku dambeeyeen marka khatartooda waxaa kaaga filan rasuul ilaahay oo weliba iyaga ka dhashay oo weliba wuxuu farayaa badbaadadooda ay taho intaasoo arrimoodoo isku darmay jawaabtay siiyeen waa taa fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun labadaasay u qaybsameen marka nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam halkaasay marinayaan weliba culimmada qaarkood baa waxa ay leeyihiin marka erayga la eego kaa horena ilaahay waxa uu u dooray kadabu kan dambena yaqtuluun macnaheedu yaqtuluuna waa ficil mustaqbal tilmaamaya weli rususha kii u dambeeyo nebi maxamed dilkii kamay daynin yaqtuluuna inay dilaan bay weli isku dayayaan inay dilaan ayay weli isku dayaan waana xaawileen intaasoo jeer marka ku talagala dadkaa la nooshihiin ee kitaabka sheeganaya ee idiin faanaya ee idinka agdhow waa kuwaa wey waa qof aad gacal moodi lahayd ama aad ku dagmi lahayd oo lagaaga warramo khatartiisa wax weyn wey <clears throat> ilaahay wuxuu tilmaamay halkan kulamaa jaa'ahum rasuulu bima laa tahwa anfusuhum bimaa laa tahwa anfusuhum mar kastuu rasuulu la naftooda waxaanay jeclayn iyaguna falkaasay samaynayan miday beeniyaan iyo miday dilaan oo talow naftoodu maxay u jeclaan weyda ma aha rusushu waxyiga ay sidaan baa khaladleh ma aha rusushiibaa ayaa khaldamay oo wax lagu qanci karo oo aanay naftu jeclaysanaynin oon wanaagsanayn keenay macnuhu ma aha ee dabiicadooda nimankan ayaa khabiia ayaa maarata waa khabiifa ah. waa dad munxarifiinoo liita macnaha asbaab linxiraaf can manhaj اlambiya sababaha waxaa keenaya shaydaankiiba halkan uu taagan yahay marka shaygii xaqa ahaa ee fidrada wanaagsan ay raaci lahayd isagaa qofkii ka madoobaynaya isagaa ka madoobaynaya ugu dhigaya wailaa haddii lagu dayn lahaa fidrada saliimka ah iyo xaqa laysku dayn lahaa si wanaagsan baa aqbali lahayd marka nimanka dabeecadoodii baa sidaa noqoto qofka liita ah khabiidka ah shaytaan ku guulaystay istaxwada calayhim shaytaan wixii loo sheega wanaagsan naftiisu ma jecla dooni mays way karaahaysanaysa laba jeer ilaahay halkan uu yidhi horta marka hore waxasibu allaa takuuna fitna xataa waxay qiimayn kari waayeen rususha ilaahay ay dileen intay beeniyeen ay laayeen ayaanay meesha soo dhiganinba in natiijo natiijo xun ay la kulmi doonaan macnaha arrinkooda halkaasuu taagan yahay rasuulna way dileen dad ilaahay waxa ugu shar badan qofka rasuul dilay markaase iyaguna intay rusushii laayeen waxaasibu allaa takuuna fitna haddana moodeen inaan balaaya dhacayn ilaahay ergadiisi dadka khalqiga jooga dhulka ugu fadli badnaana waa lagu dilay marka halkaa naska waxaynu ka faa'iidaysanaynaa waa marka hore in qofku macsiyo uu galaa waa cudur waxa cudur labaada inuu garan kari waayo macsiyadiisaas heerka ay gaadhsiisan tahay inuu qiimayn kari waayo amaba uu garan waayaba wax macsiya iyo jariimada macnaha cudurkiisu wuu sii labanlaaban yahay qofkan haddii iminka qofku ama ummaddu xumaan ha samayse ay isog yihiin xumaantaa xumaantii la isku ogyahay oo laga calaancalayo oo laga murugaysan oo la isu sheegayo oo xalkii xumaantan sidii looga takhallusi lahaa la raadinayo ogabay dadku way dhow yihiin laakiin haddii xumaan dadku intay sameeyaan aan xalkeedana lahaynin ama laguba sii faraxsan yahoo shaqo caadiya wadiifad caadiya loo haysta waa la soo noqodku ah, rajadiisu way fogtahay marka nimankan cudurkaasaa kusushi ilaahay intay laayeen baan haddana wax balaayo filayno bustaha isku laabtay laba jeer baa ilahay uhi facamuu wasamuu uma taaba allaahu calayhim uma camuu wasamuu kaiiru minhum kolka hore Eh, alcamade way dhalaante samamkuna waa dhegalaanta intay indhiyo dhegaba way beeleen ilaahay baa ka toobad aqbalay haddana indhiyo dhegaba intoodii badnayd way beeleen indhaha iyo dhegahuba waa kuwa dee quluubta innahaa laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur indhihii iyo dhegihii quluubta ayaa ka madoobaado macnaheed waxa way qalbigoodii baa qallalay wixii wanaag ahaabay garan kari waayeen o markaasa ciqaab lagu riday kala noocnoocahoo suuradahaad ka ahrii karaysa aynu maarata qaarna soo marni qaarna mari doono cuqubada kala duwan dabeedna way soo toobadkeeneen waxay idhaahdeen ilaahay baanu u toobadkeenaynaa innaa hudnaa ilayk waa halkay magaca ka qaateen yuhuud beriga hore ammaan buu jiray innaa hudnaa ilayk tubnaa ilayk ay ahayd waan toobadkeenay laakiin markii dambe magaceed abuu noqday oo maaragtay yuhuud ceeb ku ah kadib haddana halkiibay dib ugu noqdeen kolkii ilaahay u nafisiyuu ka dulqaaday wixii mashaakilaha faarsalnaa calayhim uufaana wاljaraada wاlqummala wاldafaadic wاddam aayaatin mufasalaat balaayadaasaa ilahay uu ku horgafo duufaan iyo ayax iyo injir iyo dhiig qur-aanku intaasuu tilmaamay ayaxaasoo quraynu ka qaylinaa soo maa ayax keliyahoo meel ka soo yaacay oo kooban baynu afka cirka ayaynu afka gacanta saarna qaylinaa idhaahnaa war dayuurado lagu buufiyo xagee loo helaa beer iyo dalba waa fasaaday laakiin ilahay iyaga intaasu isugu daray daacuun iyo ayaxa iyo duufaan iyo injir dalka war <laughs> oday iyo islaan iyo ciyaalba haddii dharba la gashan kari waayo ilaahay injir ku sallibay waa cuqubooyinka markii ay waxaa arkeen ay xajin waayeen bay ayay xaggan iska soo rogeen haddana markaasay dhahan waanu toobadkeena waa ilaahay noo bar inuu naga dulqaado markii laga dulqaaday uma camuu wasamuu kaiiru min bartiibay kasoo noqdeen haddana macnaha halkaa waxa towbadooda toobad may ahayn toobadooda toobad ma ahaynoo toobadda wanaagsana miyirka qabtaa waata qofku xumaantan marka uu gacanta ka qaada aanu dib ugu noqonayn wey dabeecaddooda waa taase sidaa ku ogaada ballan bay galaan way ka baxaan iimaan bay sheegtaan way ka baxaan wanaag bay sheeganayaan way ka baxayaan nimankaas wax xumaanay dhib lama laha <clears throat> kuwaa markaad halkaa ka aragtay ahlul kitaabka qaybtoodii kale kiristanka iyo nasaaradiina waa kuwan laqad kafara buu ilaaha yidhi way gaaloobeen dhabnimo dhabnimo way gaaloobeen aladiina qaaluu kuwii yidhi inna allaha ilaahay huwa isagu almasiixu bnu maryam ciise bnu maryamaa ilaahaya kuwa yidhi dhabnimo waa gaalo lagama shakiyayo wa qaala almasiix nebi ciise waxa uu yidhi isagoo yarba yaa banii israa'iil reer banu israa'iilow ucbudu llaha ilaahay caabuda rabbii warabbakum aniga iyo idinkaba isagaa rabbii noo hada hadda ciise aba caynkaa yidhiba wuu sii wadaa wuxuu idhi innahu arrinku wuxuu yahay man yushrik billaah qofka ilaahay wax kale la caabuda u shariig yeela faqad xarama allaahu calayhi ilaahay wuxuu ka mamnuucu u diiday aljannata wa ma'waahu nnaar hoygiisuna waa naar wamaa liaalimiina min ansaar dulmifalayaashu hiiliyayaal ma leh markuu ilaahay qabto wuxuu hiilinayaa ma jiro ciisena saasuu ku yidhiba ila ciise way ka been sheegeen <clears throat> marka labadii qoloba saasaa ilaahay kaga warrama kuwaa hore soo aragta kuwanna waa kuwan marka kuwanna waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo huluwi yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum hayra alxaq way soo socotaa marka rasuulkii ilaahay bay meel kaga dhaceen oo ay ku xadgudbeen oo asalkeedaba qofku darajo uu leeyahay oo la dhaafiyo wanaag maaha waa wax loo dhimay oo qofkii maaragtay lagu xadgudbay wey lagu xadgudbay marka aayaddani waxay tilmaantay in ay ciise <clears throat> inuu ilaahay yahay qaybi qabto xagga dambena waxay iman doonaan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu alaaa waxay idhaahdeen ilaahay saddex buu saddexeeya labada fikradoodbu ay qabaan markanay leeyihiin saddex ayaa ilaahnimadu ay ka koobantah waa ab iyo ibn iyo ruuxulqudus wax noocaasa bay falsafad faasida ab iyo ibni ku wax dhalay iyo kula dhalay iyo isdhexgalkooda isku midowgooda oo ruuxulqudus la idhaahdo ilaahnimadaas saddex ka kooban waa shay laba fahmi karaynin diinteennan xaqa ah wanaagsana miiddee saafiga waxyaabaha cid walba dheeraatay waxaa ka mid a ah haddii laysdhaa cid u bandhiga qofka marka loo bandhigayo eh, shay caqliga ku adkaanaya maaha shay la fahmi kari waayaya maaha waa mid caqligu soo dhowaynayo oo waafaqayo fidrat allahi alatii fadala annaasa calayha baa ilaahay waa fidradii ilaahay dadka ku abuuray shay sucuubada iyo kadeed uu kala kulmaya maaha qof laakiin marka ay toodaa dadka u bandhigayaan halkii laga bilaabayay ay ka bilaabayeen baa taas iyagiina way isku khilaafsan yihiin shayga ay sheegayaan xaqiiqadiisiina lama fahmi karayo kuwaasi way gaaloobeen inay gaalnimo tahay dee ciise hadalkiisiibaa ilaahay uu soo wariyeyba ugu horraynoo isaga oo yarbaa markii uu dhashay uu gaalnimadaa ka waaninayay qaala innii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wa wsaanii biasalaati waazakaati maa dumtu xaya marka isaguna wuxuu ilaahay caabuda aniga iyo idinkaba isagaa rabbi inoo ah rabbi oo rabbakum aniga iyo idinkaba isagaa ina abuurayoo rabbi inoo ahoo cibaado xaq u yeeshayo saasuu akidaya wuxuu u sheegay shirkigiiyo gaalnimada waxaa la ydhaha cidda samaysa ilaahayna inuu janno ka mamnuucayn naarna ay gelayaan waa daalimaan cid hiilisa lahayn nebi ciise saasuu sheegay wuu isbaraxay suuradda akhirkeeda aynu ku arki doonnaa ilaahay baa ciise weydiinaya maalinta qiyaamaha nebi ciise waid qaala allahu yaa ciise bna maryam a anta qulta linnaas ittakiduunii wa ummiyah ilaahayni min duuni illaah qaala subxaanak ciisow ma adigaa dadkii ku yidhi kuwii nasaarada iyo kiristankii maadaa ku yidhi anigi iyo hooyaday laba ilaah naga dhigta wuxuu leeya qaala subxaanak ilaahay ood axumaan ka wuf intaan dhex joogay dee wax waan ka ogaa markii aad iga kaxaysayna adaa ka markhaatiyada mar kalea ilaahay uu ku celiyay aragtiyaha ay qabaan firqadaha kala duwana kiristanku ayaa aayaadku macnaynayaane ka warbixinaya laqad kafara buu mar ilaahay ku celiyey xaqiiqanimo way gaaloobeen aladiina qaaluu kuwuu yidhi in allaha ilaahay aaliu alaaa saddex buu saddexeeya wamaa min ilaahin ilaahna ma jiro ilaa ilaahun waaxid ilaah keliya ayuumbaa jira hadalkaasay yidhaahdeen iyadoo ilaah keliyu jira buu rabbi wain lam yantahuu haddaanay daynin camaa yaquuluuna waxa ay sheegayaan haddaanay daynin layamasanna waxa ku habsan doona ku dhici doona aladiina kafaruu minhum kuwii gaaloobay iyaga ahaa cadaabun aliim cadaab kulul afalaa yatuubuuna ila allah miyaana ilaahay u toobadkeeneen kiristanku kuwa hadalkaa yidhi wayastakfiruunahu miyaana ilaahay dembidhaaf weydiisana ma weydiistaan wallaahu hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista mal masiixu bnu maryam ciisihiina maryamo ahaa muu ahaanin ilaa rasuulun waa rasuulun qad khalat min qablihi rusul hortii rusushu ay socotay oo rusuli ka horraysay wa ummuhu hooyadii hooyadii oo iyadana ilaah ku sheegeen sidiiqatun waa mid run badan mid xaqiijisay runtii iimaanka kaanaa labadoodu waxayan ciisiya hooyadii ya'kulaani acaam raashinkay cuni jireen baahi bani aadan bay qabeen undur eeg nebi maxamedow ama qofkii lala hadlaya qur-aanka kayfa nubayinu lahum sidaanu ugu cadcadaynayno eenu ugu saafsaafayno alaayaat aayadihii baa loo cadcadaynaya uma ndur bal haddana waxaad eegtaa mar labaad annaa yu'fakuun kayfa yusrafuuna can ilxaq sida haddana xaqii loo weydaarinaya shaydaan u duufsaday bal hadda eeg iyada waxay ba haddana ay xaqii weydaartay waxa halkan rabbi uu kugu muujinaya markuu intanoo aayaada ilaahay ku nuuxnuuxsanayo si cad u sheegayo manaa shayga qur-aanku aad uga warramay shayguu ku soo celceliyay waxaa loogu soo celcelinayaa miisaanka uu leeyahay tikraarta iyo ku soo celcelintu maaha tikraar maxdiya iska soo celcelinu maaha laakiin shaygaasi hadduu xumaan yahayna khatar uu leeyahay ayaa loogu soo celcelinaya aada looga digayo marka qof aada la hadlayso waxaad leedahay war waxaa war waxaa hebelo waxaa in yar markaad joogtaaba haddana ku celinaysa si aad dareenkaaga dhabtaa ugu gudbiso marka qur-aanku shayga uu inagu soo celcelinayo hadduu xumaan yahay khatartuu leeyahay baa dadka looga digaya hadduu wanaag yahay oo aada loogu soo celceliyana miisaanka ilaahay agtiisa ku leeyahay baa rabbi tilmaamaya si aan loo fududaysa marka gaalnimada waxa la idhaahdo jariimadu dee qof kale ka ugu weyn wey ina shirka la dulmun cadiim si sahlan iyo si dheeldheela iyo si dhab ah inaanay midnaba kugu soo gelin ayaa qofka muslimkaa waajibka ahoo ay la doonaya inuu ka feejignaado qofku markuu qur-aankiisa sidan ka akhriyayo ummadahani waxay aaminsan yihiin markuu ka akhriyayo dee in loola yimaado waxaan loo macaaneeyo oo waxa lagu soo jiito uu noqdo waata rabbi diidayo laakiin haddii qur-aankiio sidan uga warramay maanta qofkii muslimka ahaa ahlul qur-aanka aanu garanayninba waxaan qur-aanku uu sheegay oo dabeetana kanoo kale lagu harawsanayo qofkiiyo mutacalim sheeganaya haddii kuwii kiristanka faafinaya ay ula imanayaan intan qur uga digay isagiina qur-aanku wuxuu ka waramayba aanu ka warhayninba baybalkiina loo iib keenayo oo loo sheegayo oo loo ahriyayo looga dhigayo wax casriyah oo wanaagsan oo kada wa kadaayo luqadda lagu baranayo oo lacag lagu helayo oo jinsiyad iyo sharci lagu siinayo arrin maaragtay aad iyo aad u khatar badan weeye <clears throat> waaya waxaad arkaysaa khatartay arrintu leeda labada aayadoodba waxa ilahay uu ka bilaabay laqad kafara laqad kafara way gaaloobeen kuwa hadalka way gaaloobeen waxay yidhahdeen in allaha haaliu alaa horeyn usoo sheegnay ilaahay baa ilaahnimadu macnaha alaqaniima alaa qnuuma alab aqnuuma alibn aqnuuma alkalima almundafiqa min alabi ila alibn waa ruuxu lqudus mararka qaarkood waxyaabahay ku sheegaan marka halkaa waxaad arkaysaa misxafku waxaa rasmi ahaan ugu dul qoran miin ina allaha aaliu alaaa markaad qirada akhriyayso waa waqaf laasima ay culamada tajwiid caan ku agtooda waqaf laasima in la istaago halkaa waayo hadalkoodiioo ilaahay uu ka warramaya ahayd intaa hore inta dambena ilaahay baa ummadda xaqiiqada u sheegaya wuxuu ihi wa qaaluu dalik bay hadalkaa yidhaahdeen ma min ilaahin ilaa ilaahun waaxid iyadoo ilaah keliya uu jiro ilaah keliya xaq iyaduu jiraaba afxumadaasi ka soo yeedhay waa wax lala yaabaa hadday iska dayn waayaan ilaahay wuxuu ballan qaaday la yaabasana aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna afalaa yatuubuuna ila allah waa istifhaam isweydiin tacajub ahoo laleeyahay nin jariimadaa cidda gashay waxay mudan yihin inay ilaahay usoo noqdaan oo ay ka toobadkeenaan eh, rasuulallaahi eh, nabiyullaahi ciisa calayhi salaam sidaynu ka aaminayno eg laba arrimood buu qur-aanku had iyo jeer isbarbar hadmin iyo binaa macnaha in takyiir waxbuu qayirayaa bedelaya waxa xun uu riixayaa marka hore ilan ilaa aad wixii xumaa garato wixiisamaa kuu dhadhami maaya ama shay aad barbar dhigta ma hayse marka shaygii xumaa kolkuu ilaahay sheegay oo tashkhiisiye dadkii ku fadeexadaysnaana uu sheegay waxay kala kulmayaane halkaa laga tuuro ayaa waxaad aaminaysa lagu binaynaya laguu sheegaya malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul waa rasuul rusuli ka horraysan macnaheed waxa weeye horta marka hore waa cabdullah waa addoonkii ilaahay ilaahay uu maamuusay uu u hibeeyey maryam kalimatuhu alqaaha ilaa maryam hooyadiina waxa weeye waa ummuhu sidiiqa marka halkaa waxaa aad u caddaynaysaa inaanu nebiyad ahayn meelaha qaarkoodoo qur-aanka ilaahay uu tilmaamay loo waxyooday maryam waxyigaasi waxyi ay nebinimo ku kasbatay in aanu ahayn ayaa aayaddani caddays dee iyadii nebiyatun walaa midna uma odhanin nasba laakiin sifada ilaahay uu siiya waxa weeye wa ummuhu sidiiq wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubi wa kaanat min alqaanitiin wasadaqat bikalimaati rabbiha sidiiqa waa maan aad iyo aad u weyno dee sidiiquna sida qur-aanku xustay liiska nebiyaasha ayuu ku jiraa fa ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa idiiqa nabi maxamed wuxuuse calayhi salaatu wasalaam dumarka afarunbaa dhammaystirmaybu afartiibuu ku daray markaa kow ka dhigay maryama iyo aasiya iyo khadiija bintu khuwayl oo xaaskii nabigeemi weynadiisiiya faadumeyna nebi maxameda marka way kaamil noqdeen rusul bay ahaayeen macnaheedu maaha waxa weye awliye ilaahay waa ummahaatun khaalidaatun fi lqur'aan hooyooyin qur-aanku wuxuu soo qaalay ah. weeyaan qaarkoodna dee xadiidka xusay qaarkoodna qur-aan ummadiisan ilaahay sida wuxu tusay isagaa yaqaano cuquushuu dee abuuray qur-aankuna had jeer markuu dadka la hadlayo qof mutacalimahoo wax akhriya iyo qof kale oo iska basiidoo waxba akhriin iyo mid weyn iyo mid yar wax ay wada fahmi karayaan ayaa qur-aanku wax sheegaya labadooduba saasah laba basharo mudan bay ahaayeen kaanaa yakulaani acaam ilaahay raashin ma cuno mana baahdo laakiin kuwani waxay ahaayeen raashinkay dee cuni jireenba marka raashin oo la cuno waxay ka turjumaysaa inay yihiin bashar iyo bani aadam mudan oo maamuus leh oo ilaahay dheeraad siiyey bay ahaayeen taasaa marka wuxuu ku deerifaynaya ilaah bay ahaayeen ilaah ma ahayna bani aadam bay ahaayeen raashinka cunaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay gaaladu durayeen bay idhaahdeen rasuulka waa maxay yaakulu acaam wa yamshi fi laswaaq oo waaba sidee waxna wuu cuncunaya suuqana wuu iska luglugaynayaa macnaa taariikhda rusushu dee sidanunbay wad bani aadam dheeraadun dheeraad ilaahay uu siiyey unbay ahayd qul innamaa ana basharun milukum laakiin maxaa dheeraada bani aadam idinla mida waanahay yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxii baan daa idin dheerah marka rasuul loo oo mudan weeye undur kayfa nubayinu lahum laayaat uma ndur annaa yu'fakuun bal hadda waxaad eegtaa ilaahay sida weyna uu wax ugu sheegaye qalbigooda loo qanciyey ee aan hakrasho lahayn iyo la seegid meeshii lala seegay toona aan lahayn iyo haddana sida ay ka maglafan annaa yu'fakuun haddana way baalmarsanta qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow atacbuduuna min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa ma waxaa caabudaysaan maa shay laa yamliku lakum aan idinka idiin haynin daran wax dhibaata ah walaa nafcan iyo wax dheefa wallaahu ilaahayna huwa asamiicu alcaliim isagaa wax walba maqlo wax walba ogsoon qul waxaad tidhaa yaa ahlal kitaab kuwii kitaabka la siiyayow laa taqluu fii diinikum diintiinna ha ku xadgudbina hayra alxaq xadgudub gardaro ah iyo xaqdarro walaa tattabicuu ha raacina ahwaa'a qowmin qolo rabitaankood qad dalluu anbaday min qablu horay wakhti hore wa adalluu ambiyoo lumiyey kaiiran in badan wadalluu iyaguna ka leexdo ka fogaado ka durkay can sawaa'i sabiil waddadii toosnay erayga qul ah wuu soo ilaahaybaa xujada u laqimaya rasuulka iyo ciddii ahlulqur'aana sidaa dhe oo sidaa dhe oo sidaa dhe waa siduu ku doodi lahaa ku qancin lahaa cid waxay aayaddu sii daba socotaa aayaddaa hore kaana yakulaani dacaan bashar bay ahayn awood ilaahnimo may lahayn cidda a caabudeen awood ilaahnimo inaanay lahayn waxa kaloo caddaynaya ma laa yamliku lakum daran walaa nafcan ma waxaa caabudeen waxaan dhib iyo dheeftoona idiinhay la ciise iyo hooyadii dhib iyo dheeftoona ma hayaan ilaah sifaatkiis ilaah xaqaa sifadiisuna waxa weeye annahu daaru naafic inuu dhib iyo dheef uu leeyahay qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lana waxa na gaari karan wuxuu ilaahay noo qoray marka dee ilaahaan dhibna lahaynoo waxna ku yeeli karaynin haddaad diiddo waxna kuu tari kalaynin haddaad caabudo ama ciise ha ahaado ama malaa'ig ha ahaado ama qoriyo sanam ha ahaado mid mid aan noolaynba siduu ilaah u noqonaya ilaah inuu wax kugu taraabaa dabeecadiisu ay noqon lahayd haddaan waxba kugu taraynin kayfa yakuunu ani ilaahan wallahu huwa samiicu caliim ilahayna wax walba waa wax walbana u maqlay sifaadkiisba mar kalea ilaahay uu nebiga faray inuu bal u yeedho farriintan gaadhsiiyo waxaad ku tidhaahdaa ahlukitaabka siiba kuwan ciise ilaahay ka dhig iyo hooyadii laa taqluu fii diinikum hayra alxaq quluwiga iska daaya waxaa la ydhaha quluwiga quluwigu waxaan diin oo diin laga dhigta wey shay aan diin oo qofku isaga oo ama qiiraha ka keenta ama jibbo ama jacayl wax kasta ka keenee waxaan diin inuu qofku diin ka dhigo waxay keenaysaa inuu noocan noqdo marka quluwiga iyaga loo diiday ahlulkitaabka innagana waa laynoo diiday lidaalik baa rasuulku sal allahu alayh wasalam asxaabtii isagoo la hadlaya wuxuu la laa tadruunii kamaa adrat inasaara fii ciise maryam sidii ciise nimankaasi ay ugu xadgudbeen ee shay aanu ahayn ay uga dhigeen aniga ha dhigina ayuu maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay sifaadka uu leeyahay iyo awoodaha uu leeyahay lama ogolo in rasuul la siiyo lama ogolo in weli la siiyo qof dhinta iyo qof nool toona gaalnimo aad u khatar badan wey ilaahay xaq buu leeyahay awooduu leeyahay sifaad buu leeyahay marka sifaadkiisa in makhluuq la siiyo makhluuqaana waxba looma tarin ka waxaan sameeyeyna waa ku gaaloobaya lidaalik baa markuu qofku istiqaato samaynayo iyo isticaana ah. iyo saynu habeenkii dhaweed ka soo warramayna tawasul istiqaafada iyo isticaanada labada ah inuu ilaahay gargaar weydiisto inuu ilaahay ku tiirsado waa kaa ilaahay la baraya shan jeer aynu kusoo celinayna maalin iyo habeenka iyaaka wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baynu leeay keliga macnaha taqdiimka iyaaka oo ka horu martay ficilka ka dambeeya keligaa wey cid aanu kugu lifaaqaynaa ma dadkeenuna dee jahl inaha iska jiro ma laha haddana dee marka wax loo sheego in badanoo ka midii waabay murmaanuune marka la yidhaahdo ilaahayo hebelow kala reeb ilaahayo hebelow kala reeb nebigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam qofku inuu idhaahdo in shaa allahu wa shaaa fulaan taasuu diiday hebel ilaahay hadduu doono hebel la doono wowga ha raacin laakiin waxaa tiraa in shaa allah umma shaaa fulaan umma kala reeb laba israaci kale maaha hadduu ilaahay doono intaa kadibna hebel doono waa arrin u baahan xaqiiqatan inaynu maaragtay caqiidada saxdaa laga raaco waanu arki jirnay waxaasaa la qabi jiroo weligeed bay ahaan jirtay waxaas waa daliilka caajisiinta daliilu caajisiin ayaa inaha ku meeraysta yaa ahla alkitaabi laa taqlu fii diinikum hayra alxaq waa manhaj dhiganoo ilaahay diintani uu dhammaystirayoo aan ikhtirac iyo ibtidaac tore u baahnayn alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waabaan dhammaystira baa ilahay uu leeyahy marka qofku oo waxaan diin diin ka dhigaa wuxuu leeya ilaahay umaad dhammaystirin eh intanna waan ku daray anna ila tahay meeshii uu barbar wada xaqa walaa tattabicuu ahwaaa qowmin qolo hawadooda raacina bidcada asalkeedu waa mar hadaan ilaahay lagu raacayn oo rasuulka shaygan aan lagu raacaynin maxaa yaa lagu raacaya de waxaa lagu raacayaa cid kale oo sidan jeclaysatay uun ilaan qur-aanku ka warramay nimankan warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ila btiqaaa ridwaan illaah famaa racawha xaqa ricaayatiha saasaa iska dhambashay kristan tiina markaasi haddana kasii dhex boodeenoo shayga laydhaa diinla-aantu diinla-aan kalunbu kusii dhiibaa ilaa qofku waasho diinla-aanima diinla-aan bay usii dhiibtay dabeedna kristanku sida dee qofka akhriyay ama taariikhdooda maaragtay u dhabogalay wadaadadooda ogyahay waxa dhaqankoodu y midiba midka uu ka dulisan yahay ee uu ka foolxun yahay ee uu ka jirif badan yahay godmulaca ah, ka u hoyda ayaa agtooda ugu taqwo badan ee ugu liita ugu sharaf daran qad dalluu min qablu wa adalluu kaiiran wa dalluu can sawaa'i sabiil qolaha raacinoo ha ku dayanina iyagu hore u lumay dad badan lumiyey ka lumay wadadii toosnayd lidalik baa lagu fasirayaa nimanka kiristanka la ydhaahdo hayr ilmaqduubi calayhim waladaalliin adaalliin waxaa lagu fasiray kiristanka waa nasku saasuu ugu soo celeliya kuwan kale loo cadhoodayna waa yuhuudi labadaa qolo ee intaasoo aayadood ka digayaan ilaahay baynu mar walba baryaynaa markaynu faatixada akhriyayno siraada aladiina ancamta calayh ilaahu kuwaa jidkoodiina mari aayadda aynu akhriyayna suuratu nisa ku sugan ilaahay maarata ambiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhaadaiy hayr almaqduubi calayhim wala aalimiin yuhuudda loo cadhooday ee aan badayna aan ahayn yuhuudduna haya ayay ku camalfali waaye kiristankuna kii ay hayeen intay qawadeen bay dhahan adkayno aan giijinno waxaan diin bay diin ka dhigeen labadaa qolo ilaahay ilaahay labadaa naga ilaali baynu buu ilaahay yidhi la nacdalay oo cadho alla ay ku dhacday aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo min bani israa'iil reer banu israa'iil ka mid ah reer banu israa'iil allaha nacdalo ilaahay baa nacdalay baa rabbi uu yidhi lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisaa lagu nacdalay wa ciisa bni maryam nebi ciisena waa nacdalay daalika arrintaasi waxay ugu dhacday ay ku mutaysteen bimaa casow macsiyaday sameeyeen allay caasiyeen ilaahay ku gacansaydheen wa kaanuu waxay ahayn kuwo xadda tallaabo xadgudbay waxanay sameeyeen soo socda oo nacdasha ay ku mutaysteen kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan isu diidinba can munkarin facaluuhu foolxumo ay sameeyeen isumay diidi jireen labisa maa kaanuu yafcaluun waxay faleenbaa foolxun taraa kaiiran minhum buu ilaha in badanoo ka mida yuhuud reer banu israiil waxaad arkaysaa yatawallawna aladiina kafaruu kuwa gaalada aan kitaabba haysanbay weli ka dhiganayaan halkay islaam iyo muminiin xigtaysan lahaayeen yatawallowna aladiina kafaruu kuwa gaaladaabay weli ka dhiganayaan labisa waxaa xumaaday maa qadamat lahum anfusuhum naftooda waxay u horumaraysa waxay kayd kasii dhigteen baa an sakhid allaahu calayhim waa inuu ilaahay u cadhooday cadho allah kaydu ah wa fi lcadaabi hum khaaliduun cadaabkana way ku waari walow annahum kaanuu yu'minuuna billaah hadday ilaahay rumayn lahaayeen waa waajibkii saaraa wاnnabiy iyo nabi maxamed alayhi salaau wasalaam wamaa unzila ilayhi iyo nebiga wixii lagu soo dejiyo kitaabkan kariimka ah kitaabkanna hadday rumayn lahaayeen ma takhaduuhum kamay dhigteen gaalada awliya xigto mushrikiinaan kitaabba haysanin may garabsadeen walaakina kaiira minhum in badanoo iyaga ka midii faasiquun ilaahaybay ka fogaadeen faasiq allu ka fallaagooday ummadani nacdalba ayaa ku dhacday nacdashuna dee wax sahlan maahee waa cudur dilaaya oo insaanka adduun iyo aakhiraba way ka dhinteen cudurka dilaaga ee khatarta badani wanacuudu billaahi min dalik waa alqadabu wallacnu min allahi tacaala ilaahay xaggiisoo cadho alliyo nacdalay ay ka timaado ambiyadiibaa nebi daa'uud baa nacdalay oo nebi ciisaa nacdalay oo macsiyadii iyo xadgudubkiibaa lagu nacdalay macsiyada iyo xadgudubka way samayn jireen waxa kaloo caado u ahaa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh munkarka ay sameeyaan isumay diidi jirin nebi maxamed markuu fasiraya alayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay markii u horraysay awalu maa dakhala naqsu calaa bani israa'iil reer banu israa'iil halkii nuqsaantu ka raacday ugu horraysay waxay ahayd halkay ka qodax qaateen ee ugu horraysay mujtamacaas balaayadii ugu horrayse ku dhacda waxay ahayd qofku wuxuu la kulmi jiray mid xumaan samaynaya kasoo soo qaad walaadkoodaba ama suufigooda ama mid xumaanun ka dhiidhiyey baa la kulmaya dabeedna wuxuu leeya yaa haada ittaqi illaaha wadac maa tasnac waar hebelo waxaanaad samaynayso uu ilaahay ka cabso iska daa kii iska dayn maayo uu wadaya berrituu u imanaya berritadaa falaa yamnachu dalik an yakuuna akiilahu wa shariibahu wa qaciidah miyaad dayn weyday dee haddaa anagu waan kugu jiraa buu waa dayn weyday soo maaha deba haddaa inoo miisba inoo miisoo aan wadawadnaba saasuu leeyahy macnaha qofkan muslixa ahaa dadka islaaxin lahaa ayaa isaga laftiisii uu milmayaa dib loo liqaya isaga laftiisiibaa dadkii mufsidiinta ahaa ay liqi jireen sidaa la isu liqayunbay meeshu ifsaad wuxuna isu bixi jirteen walaakina kaiira minhum faasiquun faasiquununbay isu bixi jireen taariikhda qur uu inoo sheegaya waxbayna baraysa cibrooyin iyo casharo iyo duruus baynu ka kasbanaynaa qisadana had iyo jeerka qisa ahaanuun qur uma sheega xikmad baa halkan loogu soo arooriyaa si casharadaa looga faa'idaysto wixii ummadi ku jabtay looga baydho laqad kaana fi qasasihim cibra liuli lalbaab dadkii aqoonyahana ummadaha hore qisadooda cashar baa ugu sugan baa ilahaw cibra marka ummadaas waxay nacdal ku mutaysatay iyaga oo xumaanta isu diidi waayey wanaaggana isfari waayey labisa maa kaanuu yafcaluun in badanoo ka midiina waxaanay samayn jireen oo gaaladai garabsan jireen rasuulku sal allahu calayh wasalam isagoo ummadeennan u degaya inaynu aayadda cibro ka qaadanana inagu hagaya wuxuu leeyahy waladii nafsii biyadih ilaahay naftaydu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee lata'murunna bilmacruufi walatanhawunna cani lmunkar waydin isfari wanaagga xumaantana waydin isu diidi aw layuushikanna allahu an yabcaa calaykum ciqaaban min cindih haddii kale ilaahay wuxuu idinku soo afrogi doonaa ciqaab xaggiisa ka yimid oo uma latadcunnahu falaa yastajiibu lakum intoo ilaahay o ilaahay tidhaahdaanoo baraydaan baanu idinka aqbalayn markaasuu isaguna ijaabadiisa idinka xidhan doonaa weligiinba baryo marka sababaha dadka aan ducada lagaga aqbalin waxa ay doonayaanna ay ku waayaan waxa ka mida xumaanta oo ay ka siqsiqi waayaan iyo wanaagoo ay isla jeclaan waayaan waa taa qofkii marka uu jariimad samaynayo diinta iyo dalka iyo dadkaba oo xudhimaysa saasunbaa loo eegayaa nagadaa xasaradiisa unbay leeyiin dadku war nagadaa iminkaanaan ka baxayno waa reer hebel oo mag iyo waxbuu noo qabsanaya ama ama iminku nacaaya ama aflagaadadiisa war nagadaa adeer waxba nagama gelin eh, diinta dadkuba uu wada leeyay ma keliga yaa leh erayada adcafunaasku ay ku dhawaaqaan idaa cumilat alkhai'atu fi lard falaa yunkiruuna kaana man shahidaha fakarihaha kaman qaaba canha waman qaaba canha faradiyaha kaana kaman shahidaha afarkaas isaguna waxa uu tilmaamaya abu daawud warinayo qof kolka jariimad la sameeyo qofka goobjooga u ahee ka dhiidhiya diida waxa uu ka dhigan yahay qof ka maqan oo kale ka ka maqan ee taageeraha u noqda miyaa la sameeyey iska sameeyaana iska dah kuwii xaggii joogay miyay sameeyeen waa sax weeye isaguna mid joogoo la sameeyo kan kala dhigay marka waxaa xumaanta la yidhaahdo ummaddan islaamku inay diidaan oo aanay ogolaanin oo ay leeyihiin damiir u diida waxan waa waxa ilaahay uu ku ammaanay ummadahaba kaga sharaf batee kuntum khayra ummatin ukhrijat tamuruna ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna can ilmunkar laakiin arrintaasi waxay sheegaysaa iimaan iimaankan waa cidu nafsi imaanku sheekh xaafis oo qofka riixo wey kolba iimaankiisu inta uu leegyahay buu waxaan qofku ka siqsiqayaa uu diidaya eedda kaleu ilaahay ku eedeeyey ahlukitaab marka arrintaa waa in la iska xir saaro iyo shacbi iyo maamul waajib saaran weeyaane inaan loo yaraysaninoo qofku kelmadu odhan karaya hadduu ka gaabsado ilaahay wuu kala xisaabtamaya maalinta qiyaamaha waa ka rasuulku tilmaamay munkar kasta oo qofku arko inaanay ahayn inuu ka gaabsado saddexdii darajo un inuu mid sameeyo ama gacan waxa kaga qabto ama qowl ama qalbiga ka naco ka haajiro ka carbo nimankii yuhuuddaha waxa ilaahay ku eedeeyo kale taraa kaiira minhum yatawallawna aladiina kafaruu gaaladii bay weli ka dhigteen mushrikiinta carbeed ayay yidhaahdeen haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila harma kuwan gaalada abaa ah ka wanaagsan maxamed iyo asxaabtiisa kuwanaaba diindhaaba bay idhahdeen waxay taageereen dadkii bilaa kitaabka ahaa rasuulkiiyo way ka baydheen labisa maa qadamat lahum anfusuhum nafahooda waxay u horumariyeen baa xumaado ansakhid allaahu calayhi cadho alleh cadho allah ayaa naftoodii ay meel dhigatay cadaabkay ku waari doonaan hadday rumayn lahaayeen nebiga ilaahay iyo nabiga iyo qur-aanka ma takhaduuhum awliyaa weli kamay dhigteen oo sideedaba qofka ilaahay rumeeye ee rasuulka rumeeye ee qur rumaysani dee intaasuu ka dhiganaya rabbi iyo rasuul buu ka dhiganayaa walakina kaiira minhum faasiquun waa laba arrimood buu ilaahay ku eedeeyo islaaxii dhexdooda ahaana way hakradeen ammaanadii ay ummada gaadhsiin lahayeenna way hakradeen diintiina way ka been sheegeen saasaa ilahay ku eedeeyey weliba hadalku aayaadku waxay in fara badan eedaynayaan kuwii wadaadadoodaha iyo aqoon-yahankoodii marka digniin weyn ayaa dadka muslimiinta ugu sugan wixii ummadahaasi ay ku adhax jabeen ay ku halaagsameen waa kaasi ha la ilaaliyo wey wallahu subxana